haddii ay xaaladana saa noqoto laa tasmacuuna ma maqligaysaan oo min walaa tudiicuuna ma aqriyeysaan ma awlisaa ولكنه وصل إلى حجة ولكنه سير حجة حجة الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم باب وجود العمرة في الخبر وجنات فضل البدن حج بس القمر وفرض عمرة البدن مواجب بسبب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هيه عمرتنا وأتم الحج والعمرة لله لذلك وجوبك aad baad u xoog badan yihi qaar cumrada waa sunno qabana way jiraan wallahu aclam sida raajixa xadii laba kun lix boqol iyo kow iyo labaatanaad waa xadii saxiixa laakiin adoo aj tagay cumraan maaa kudhigi haddii aj meesha aad marba ilah kugeey cumraan maxaa kudhigi ama hormarso ama dib marso amaba isku darso labadaba oo hal qiraan ama watawato ka dhiga oo wahima man dakarahu biاصaxaaba yuxadiu soo ka warramay can abi raziin abu raziin waa laqid ibn sabra waa saxaabi jaliil radi allahu tacala arda anahu abu raziin qaala wuxuu ya rasul rasulka allow ina abii aabbahay shaykhun waa waayeel kabiirun aad u daweyn laa yastatiicu alxaja ma xajin karo xajka awood uma laha oo tabar ahaan waa nin sariir saarna laga yaabaa wala alcumrata cumra iyo wala dacna iyo guurguuritaanka oo safarta moogta intaa la degi intaa laga guuri acniga kaas weyaan ma awoodo nabigeenaaabbahi ma awoodo qaala wuxuu yidhi marka nabigeena calayhi sala slam faxuja ka xaja can abiika abbaha wactamir kana cumraysa saasuu nabigeena yidhi sal sl qofkiio nool ayaa marka laga cumraysana marka waajibnimada cumrada u deliishaday laakiin qofkiio nool in laga cumraysta iyo wii ku soo arooray gooni inoogu imaan doontaa laakiin maxalushaahidka waxaa weeyaan faxuj can abiika wactamir marka wajiba cumra u soo deliishaday imaamka caleh raxmat baabu fadl xaj lmabruur xajka baarinimada loola imaaday oo sidii la rabay lala imaaday arkaantiisi oo loola imaaday waajibaadkiisi oo sunantiisi laga imaaday lala imaaday oo maxduuraadkii la iska ilaaliyey wixii ka dhalana oo fadliga laga hela baabkan baabay xadid laba kun lix boqol iyo laba iy labaatanaad waa xadid saxiixa qaala alimaam ibn sacid raxman cabda ibn cabdillahi asafaar albasri waa iqa qaala xadaana suwayda wahuwa ibnu camr alkalbiy waa iqa ninka la yihahda ibn xibbaan ayaa wuxuu sheegay aad hadal xun ayuu ninkan ku sheegay laakiin wax daliil ah oo la daliishada uma cuskanin lidalika lagama dhegaysanin can zuhayr bn caawiyat aljucfi waa iqatun tabtan ila fii samaacihi min abi isxaaq fii aakhirihi saa weyaan qal wuxu xadana suhayl ibn abi saalix wa saduuqun tagayar xifduhu fii aakhirihi can sumay سمي القرشي مولاهم واثقة عن أبي صالح السمان زيات الذكوان ثقة ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة المبرورة حجك lagu baarinimo falay laysa laha uma sugnan jazaun abaalmar ila aljanatu janna mooyane wاlcumratu cumra ila alcumrati cumro laga gaaro oo cumro cumr lagu gaaro kafaaratun dembi dhaaf bay u tahay hy lima baynahumaa labada cumro inta udhexaysa ayaa tirtiraysa weyaan cumrada ayaa cumraysatay dembigii hore ayaa lagu dhaafay kadibna waxaa weye cumrada dambe intu dhexaysa wixi aad samaysay intii kalea lagu tirtiraya culimada marka masaqairta mise kabaairta inta badan waxay qabaan saqairtan ay tahay wixi aan toobo u baahnayn xadiidu laba kun lix boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nascid akhbarna camr mansuur annasaai wa iqat qala xadadana xajaaj ibn minhaan alamnaati wa iqat faadil qala xadadana shucba qaala akhbaranii suhayl ibn abi saalix waa saduuq وتغير حفظه في آخره صدوق تغير حفظه في آخره أبو صالح يرى زيات السمان الذكوان ها هي can sumay can abi saalix can abi hurayrata radi allah ta an nabi nabigan wxu sal sl qal nabigan wuxuu yidhi alxajatu lmabruura xajka lagu baarinimo falay laysa laha hawaabun hawaab ma laha ila aljannatu janna mooyane milahu xadiidka hore oo kale sawaa'an isagoo la siman ilaa annahu qaala wuxuu yidhi tukafiru maa baynahuma inta udhexaysa ayay ka dhaafaysaa saas ayuu nabigeena sal slm oo dembiga udhexeeya ayuu dhaafaya fadlu lxaj xajka fadligiisaa galla marka lama koobi kara oo wanaag badana oo geen badana naam so halkaas ma xadii laba kun lix boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qala alimam nasi an abdiraxman maxamed bin rafic qushayri wa hiqa qala xadaثna cabdirazaq bn haman sancani wa hiqatun xaafid qala anbana macmar bn rashid alasdi wa hiqatu tabt can zuhri can ibn musayab can abi hurayrata radia allahu taala qala wuxu abu hurayra sa'ala rajulu nin ba wuxuu weydiye annabi nabi weydi sal slam faqala wuxu ya rasul rasulka allow ayu lacmaali acmaasha kiiseeba afdalu fadli badan qal wuxu yhi aliimaanu biاllah alla weyne oo la rumeeyo qal wuxu uma maada kadibna waxa ku xig qal wuxuu aljihaadu fii sabiila jihaad jidka al lagu jihaado qaal wuxuu uma maada kadibna waxa ku xig qal wuxu yhi almabruur xajka lagu baarnimo faday xadiid laba kun lix boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa alay mtl ahbarana ciisa ibnu ibraahim ibnu mahruudin almisri waa qaala xadaana ibn wahab cabdulahi ibn wahab almisri waa iqatu nabiilu faadil can mahrama ibn bakr bn cabdilaahi ashaj ibn bakr ibn cabdilahi ashaj waa saduuq can abihi bakr ibn cabdilaahi alashaj waa iqat thabt qaala wuxuu yihi samictu suhayl ibn abi saalix wa saduuqun taayar xifduhu ama saduuqun taayar xifduhu fi akhirihi can abi saalix ibn abi saalix qaala samictu abi yaquul samictu abaa hurayrata radia allahu taala yqul isagoo qaala rasul rasulka wuxu yh sl slam wafd llah wafdiga ilaahay alaaatun waa saddex alkhaazii qofka jihaadka ku duula waalxaaju qofka xajka alle xajina ama u socda iyo walmuctamiru qofka ilaahay dartii u cumraysana ah saddexdaa qof waa wafdiga ilaahay subxaana wa tacala xadidka laba kun lix boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiis xasan qaala alimaam nasa an abarna moxamed bn cabdillahi ibn cabdilxakam waxaa weeyaan ninka isaga ah waa iqa ma yahay sida ayada can shucayb ibn leyth ibn sacd can leyth ibn sacd qaala xadaثana khaalid ibn yaziid alximsi ajumaxi waa jumaxi cafwan aljumaxi waa iqaة faqiih can ibn abi hilaal saciida ibn abi hilaal leyثi waa saduuq can yaziid ibn cabdilaahi ibn usamat ibn haad alleyثi waa iqaة muktir can moxamed ibn ibrahim الtaymi iqaة lahu afraad can abi slmt bn cbdiرaحman waa iqaة faqiih can abi hurayrata radi اllahu taala arda can rasul sl sl qal rasulkan wuxuu yidhi jihaad qofka weyn oo da'da ah jihaadkiisa oon jihaad caadi geli karin iwa sagiir mxuu ahaa jihaadkiisa iwa daciifkan tabarta daran iwa almar'at haweenayda alxaju wa xaj iyo alcumratu cumra saasuu nabigen le sal slm yacni ajarkii aad jihaad ka heli lahaydeen waxaad ka helaysaan xajka ayuu nabigen le sal slm xadidku laba kun lix boqol iyo iyo laba toddoba iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasi mna camar ama abu camaar alxuseyn bn xurayf almarwazi wa iqa qaala xadana alfudayl wahu bn ciyaad wa iqatu caabida imaam can mansuur ibn muctamir iqatu tabtun hal waxaa loo raacay waصfi cajiiba wakaana laa yudalisu mansuur ibn muctamir wakaana laa yudalis can abi xaazim sulaymaan ama salmaan alashjaci wa iqa can abi hurayrata radi la ta qal abi hurayra qaala rasul sl u sl slm man xaja qofkii u qasta hada beyt beytkan oo xajiyo oo falam yarfud aanan la imaanin galma amaba galma hordhaceed aan la imaanin rafadka baashaalka waxyaabahaas dumarka iyo ragga dhexmar ah aanan la imanin isagoo xajka xihan walam yafsuq aanan daaca kabax la imaanin oon faasiqnimo iyo dembi aan la imaanin rajaca wuu noqdaa kamaa waladat ummuhu hooyadii sida ay dhashay isagoo la to ah ayuu noqdaa ayuu nabig sal allahu alay wasalam xadii laba kun lix boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nas qbana isxaq ibn ibrahim alxandari waa iqatu habtan imaam xuja qaala anbacna jariir ibn cabdilxamiid adabi miya ya jariir ibn cabdilhamid adabi ya soma waa iqatu habt can xabiib wah bn abi camra wa ibn abi camrata alqasaaba waa iqa can caaishata binti طalxa ataymiya iqa qaalat waxay tihi caaisha abaratnii waxay warantay um اlmuminiin muminiinta hooyadood caaishatu ahayd radia اlahu taala aha um اlmuminiin qaalat waxay tihi umuna caaisha caaisha an caaisha wa qaalat waxay tihi qultu an ya rasul rasulka allow alaa nakhruju maan baxno oo fanujaahida aan jihaadna macaka aan kula jihaadno maan ku raacno on gaalada mxu seefta ka soo asalna fainii aniga laa araa ma arka camal oo fi qur'an qur'anka aziisa afdala min ajihaad jihaadka fadli badan qur-aanka markaan akhriyey wax jihaadka fadli badan maan arkin marka mankuraa aan kula soo jihaadna qaala wuxuu yihi nabigana sal slm laa maya adna jihaadaysaan walaakin warka lagu laabay axsan aljihaad jihaadkan ugu wanaag badan iyo ajmalow kan ugu qurux badan xaju lbeyti beytka allo loo qasta xajun mabruurna xaj baarinimo lagu sameeyey ayuu nabigeena yih sal slm khaasatan dumarka fadl cumra cumrada fadligeeda baabkan u baab yahay xadiid laba kun lix boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu ibn saciid abarna qutayba ibn saciid can malik bn anas bin abd alhijra can sumayi wa hiqa can abi saalix can abi hurayra qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul asuga wuxu sl sl cumratu cumrada ila alcumrati cumrada kale laga gaaro kafaaratun dembidhaaf ay u noqonaysa limaa baynahuma inta udhexaysa waalxaju xajka almabruuru samafalka iyo wanaagga lala imaaday xumaan la iska ilaaliyey laysa lahu jazaaun abaal ma lahan ila aljannatu janna mooyane ikhwaanii su-aasha isweydiis kale waxaa waa intayna meeshaan fadhin waxaan la sheega soo nama qusayaan soo marna inta xajisma rabin lakin intaan xajinin yaa badan inta xajisntaan xajin ragga meeshaan fadhi ya intaan xajin gacanta ma la taagi kara intaan xajin saan ugu ducoyn <laughs> maa shaa allah ilaahay oo dhammaantiin xaj idange ilahay xaj sahlan iyo yasir ilahay xaj yasir ilahay xaj yasir ilahay xajka idange xaqiiqatan ya sheekh inta kalena iyagana allah uga celiyey allah naga wada celiyey dhammaanteen adinka allah idin gey xajka ikhwaani laahi markaad xajka tagta ood masjid الnabowi masjid اlxaraam iyo kacbada ilahay indhaha aad saarto inaad dhimir qabto inaad dhimar qabto inaad waalan tahay ma kala garanaysid khaasatan marka u horeysa ma kala garanaysid yani mar aad meesha ku dhacday ood yani adiga dhanba aad noqotay baab kale ma garanaysa aqiiqatan wax caadi maaha marka eh, ilaah noo qadaro subxana wa tacala dhammaanteen ilah noo qadaro xan lagu dadaalo walow araadu اlkhuruuja lacaduu lahu xudda waxa lagu aada mataqaana waa afar kun oo doollar afar boqoloo kunoo shilan booskoo yarood soo gadatay iyo eh, xoogaho yarood muxuu ahaa telefoon weyn telefoonada qaar eh, smaartfon mataqaana iphoneka noocu dambe meequ jooga ya wiila shariiray wataan ya sheekh ya boqol iyo konton saddex xabo iphone ah haddii aad muxuu ahay waxaad ku gadanayd aad isku darsato intaad xajisa ood xajkaada dhamaysata ayaad shoobinna boorsoo dhin aad qaadi ladaad la soo noqoni afar kun iyo shan boqolod hor sooma marka ilahana waafajiya hana la dadaala waxaan arkay faqriga ummaddan hadda annaga soomaalida faqriga heerka aan joogna waxaa laga yaaba annaga colaad baan ugu dhacday oo fulaan oo fulaan oo yacni in qofka soomaaliga uu isdhahaa wax soomaali ka daran miyaa jira khaasatan mar gobolladii la aado iyo ayaa laga yaaba laakiin annaga waxaan nahay min akna annaas geelinagi geelinagi arigii loodii beerihii ganacsigood ilaahay subxana watacaala noo furay waxaa weeyaan jawaanib aan inaba caadi ahayn ayaad ilaahayna sii oo ummadaha kale ay haysan hadda markaa afrikadaas bartamaha afrika hadda aad tagto kongodan hadda midaan ugu dhegan markaad tagta dadka jooga weli xaalad aadba xataa madaxaadan kusoo dhacayni ay ku nool yihiin buurdaaba hadda ka dilacday tii ciraaq inay ka dilacdeed la oo nabigeena sheegay alayh salaam mid mid ah, mid inay tahay ka ka dilacda hadda oo isbuucan ku dagaalamaya buur dhan oo caradii iyo dahabkia isku wada dhex jira dhagax iyo dhagax kalama qata waala dahab iyo caro marka way qodayaan way dhexyaacayaano kabala'aan waa xataa kabala'aan curaad qaar waa qaawan yihin meelaha markaa turkaano iyo dhankaas aada iyo qoromojada qolyaan la yihahdo oo ugaandho xaggee degan iyo waa qaawan yihin weli marka dadkaas hadda eh, m ah, west africa iyadoo faqriga waa lamid faqriga waa lamid dadka iyaga marka nin waxaad arkaysaa soddon sano ama afartan sano xajka inuu aada intaa erwina arbaciin sano afartan sano waa la socda inta qof oon arkay oo afartan sanaan aroorinaya lacagla kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo toban iyo maahan intaan joogo sacuudiga aan joogo afartan sano soddon sano afartan sano soddon sano waxaana la mid ayagana qolyahan eeshiyaanka ah rafaadka raggaas ayagana ay qabaan waxaad malayn kartaa maa ya axsanta kuwo kale lacagta ayagoo haysta iraan iyo turkiya iyo ayagana qoondadii xajinaysa ayaa badan hadda iraan oo kale shiica iyo balaayo faafinaan mogta dowladdaa kabays lacag aad u badan ay ka bixinayaan boqolkiiba inteeda badan dowladdaa bixini turkigan waxbaa lagu kabaa cadadka loo ogol yahan maadaama dadkooda ay badan yihin boqol milyan iyo sagaashan milyan ay joogaan inta loo ogolya waa in kooban annaga moogta somaaliya kenya iyo cadadka nagala rabay maba buuxino markay u badan tahay toban kun toban kun sagaal kun siddeed kun afar kun waxaasaa naga tegi marka qoondadeenni dadka lab loogu daraa moogta marka iyaga waxaa laga yaaba marka inay feel ku jiraan turkidoo kale inta hadda erdogan wixii ka horreeyey iyo dowladdan xisbi alcadaala tan iyo labaatankan sano hadda ay joogeen wixii ka horrey ama toban iyo labaatan sano wixii ka horey qof aanan lixdan sano gaarin oon ritaay ahayn xaj looma ogolayn lixdan <laughs> sana waa la gaari dadka la gaari imtixaan kuwii marka muxuu ahaa lacagta haystayna faylkii masar waa lamid ayada masartan oo faqriga saan uu ka jiray masar ayadana meelaha faqriga uu dishay oo dadkooda markaad aragta xajka imaan cumrada imaanan qaarkood xanuun ayaa ku qabani soomaaliya heerkaas gaari ma arkaysid hadda masar qubuuraha dad wax degay qubuuraha qaahira magaalada qaahira qubuuraha waxaa degay kumanaan qof dee masar waa yaqaanaa kolley a sigaarka ninka dumarku xanafiya oo madhabka xanafiga u haysta sigaarka waxay dhahan makruuh sigaarka muxaram agtooda ma yeel maraan soo africa tagay johannesburg magaalo ku dhegan oo le risenburg oo gobola ah. aan tagay masjid weyn oo marka soomaalidana qayb laga siiyo oo muxaadaraad qaybta koro meelahan oo kale fuulaan oo laga siinaan hoos looma ogol marka intaasaa loogu naxariistay marka mawlaana niman igaa joogo hunuuda mawlaanaagii iyo wuxuu imaa qaar mid gar weynaa soo baxayba banaanku marka uu salaaddii casar kadib salaaddii maqrib kadib iyo casar waxayd baa sigaarkii dhuuqaya maasho taagan caadi mawlaana alle waa la salaama isna u dhuuqaya markaasaan ku yiri culimmada iyo ninkan se wa yihiin markaasuu yidhi eh, sheekh mawlaana hada makruh makruh makruh ay kula yihin ayaga marka xaaraanba uma haystaan ya khilaafu alawla ay u haystaan wax annagaa dhahna marka waa waa dadaan isku baab ahayn annaga ay isku baab manihin fi hada albaab yani muslimiin waa wadan laakiin <laughs> tasawurkeenna oo masaladaas sigaarka oo kala duwan waayahay marka xajka baabkiisa ma dadkaas markaad aragta afartan sana aruurinay marka qaarkood markay afartan aruuriyaan meesha imaadaan way suuxayaan afartanka sano wuxuu aruurinaya isagoo meel markaas ilaahay makaniyo ood kacbadi waa tan u dhah wa suuxa waa la qaada waxaa loo suuxa sooma tahay anagii anagoon muxuu ahaa aan waxba dhibna umarna ama firiba lagu tagay ama waxaa weeyaan afarta kolo doolarood meel daf ka hoosiisa aad ku oraday lawrkan afgeel soo soomaaliyed waxay sameeyaan waxay soo gadanaya mataqana waxay soo iibsanayaan shan nefogeel bas an shan riti ay soo iibsanayaan ama shan qalmadoo oo muxuu ahaa baalki ah bas han abajinaaba ah. nin waxaan ark soomaali ah oo labaatan neef oo ishkiina soo gada cishriin layaab xajka qisastiisa wixii aan ku aragnay haddii in laga shakeye noqoto sunanasaa-i ma soconay ayagaa soo nasaa kalaqoabaab kitaab alxaj kale noqonayaan etoobiya hadday furantay berig hor wa adkayd lagama soo xajin karin xaj ku horreeyey marka anagaan xajinay sagaashan iyo sagaalkii iyo sagaal sideed kala bixiisu ahaa nin oday oo marka sagaashan jir oo gobolkan soomaalida ka imaaday ayaa xaj ka imaaday habeenkii marka muslimiinta carafo loo guuraayey ay wuxuu dhex fadhiyaa xajka dhexdiisii minuu joogaa dharkii waad saba ka soo oo caadiga hana macustiisii iyo wiiisi iska wataa meesha ka adhiya aka wuxuu saara ma lahan cunadii o dhan usoo ursan ku haystaa waa geeley marka hor u tagayoo anagii kuu kale u tagnay ardaydi nin inaa meeshaan ku baktil al u tagnay markaan u tagnay on salaanay ee wuxuu yidhi wax yaroo caano kulul ahoo xal laga soo lisay meelaha ma laga heli karaa <laughs> su-aal kale wax kale ima weydiid nacam aan waa la heli karaa waan ogaaday mogta ninka xaaladiisina khatar ku jiro waay markiiba haddaan keeni markiiba dafaan caano maraaci la yidhaho aad u macaan oo sacuudiga laga caba oo laba litir ah ayaan dhab soo siiyey waxaan usoo marka baaquli ayaan usoo raadiyey il haddaan caag ugu gey waa tuuraya baaquli aan ku shubay waan la orday marka anoo la hadlin af ku saare baa qurigii dhammaantiis dalam marka haah keen haakada caanihii shaahya marka dhideeda ka imaaday kaniin waxaan u keennay markaasu indhaha kala qaaday markiiu noolaaday intayn joognaa <laughs> waxaan joognaa mina xaj ba soo xiratay walaa shay abadan wax u xiran laa cumra walaa xaj walaa ay shay labaatan ishkin ah ishkin as ah. wixii labaatan ishkin ah. waxay u gaartay xajka hore ayuu u diyaargaroobay xoolou soo iibiyey adsababo tagay soomaalida waa lagu bahdili jira dhankaas aad markuu meesha taga cid u istaagi iyo abadan waa laisku tadina meesha oo nimin kale ayaa isku tadin ummado kale oo muslimiin ah soomaalidana waaba dee shafto oo hankoora lagu hayaa marka iyagana af waxma yaqaanaan wixii ama afaromaa lagu hadlay ama faxmaar lagu hadla warma yaqaanaan mogta marka meeshuu tagay lacagtiina laga cun xajkina dana mar labaad waa taa soo iibiyey labaatan ishkina adi ninkii meeshii marka xajkaan u xirnay lacagaan qolyihii muxuua soomaalida kenyahan oo marka iyada way ku tegi jireen laba boqoloo qof laba boqol iyo sideetan qof soomaalida yani meeshan hadda shan kun afar kun oo soomali ay ka tagayaan kenya boqol iyo siddeetana u badneed markii ugu horreysay oon aragna soomaali isu imaada kuwii aan u tagnay toddoba boqoloo doolar lacaga aan ugu soo aroornay <laughs> ay hagaajinay isna lacag u wataa waa nin sakhi oogaata lacagta halkaasay tuurantay wakaas fiiri saasuu dhihi adi ninkii waan xajisiinay waa dhamaystay macalushaahidka marka maxay tahay soomaaliga marka afartan sano dan kama lahan waxaas toona abadan dhabarkoo neefogeelu soo iibsanaya wa bilaahi atawfiiq marka waa fadlullahi yutii man yashaa xajka marka qofka inuu u diyaargaroobo ood isku murjiye waa laga maarmaan walow aad muxuuaha tidhahda maalintiiba kun shilin aad meel dhigani maalintiiba shan boqol ayaad meel dhigani xajka dartiis haddii aad maalintiiba kun shilin meel dhigato sanadka miiqawa saddex boqol iyo lixdan kun saddex boqol iyo lixdan kun maxaa loo kaaga dhiman waxaa kaaga dhiman afartan kun waaba xajis konton kun nintr subxaan allah subxaan allah ya sheekh ma ogi <laughs> a garan kara imtiaan waa su-aal hariib mogta ninkaa lamas maasii galaa waa imtixaan meel lala aado inaan la aqoontaas waaya xadii marka fadl a xajka marka fadliga uu leeyahay lama koobi karo fadliga cumrada ka soo baxnay fadlu almutaabaca bayn alxaj walcumra cumro iyo xaj in laisdabageliyo laisdaba dhigo fadliga ku saar baabkana baab yahay xadiid laba kun lix boqol iyo soddonaad waa xadii saxiixa qaala alimam nas akhbarna abu daawuud sulayman ibn sayf iqatun alxaraani wain iqatun xaafid hay qaala xadaana abu citaab mis cataab waa waa sahal ibnu xamaad alcanqari ninka isaga ah, kan dambe ayaa iqatun xaafid kan hore waa iqa bes qaala xadaثana cazba ibn haabit اlansaari albصri wa iqa can amr bn dinaar wa iqaة habt qaala qala ibn cabaasi radi اlah ta qa u qal rasul sl slm taabicuu war isdabageliya oo isdabadhiga oo isku xajiya bayna xaji xajka walcumrati cumrada fa inahumaa iyaga yenfiyaan ilfaqra faqriga ayay meesha ka bixinayeen uwa dunuuba dunuubta kamaa yenfi siduu meesha ugu saara alkiiru buufanaha baashaan biraha dadka biraha garaacaan oo tumaan ay ku ah, afuufaan alkiir khabat alxadiid birta waxa saaran oo korka ka saaran oo mirirka ah sida ay eh, buufanaha iyo buufintaas eh, ay u saarto ayaa wuxuu le nabigana sal slm faqriga iyo dunuubta ay meesha ka saaraan xadiidkan waa xadiid aad cadiim ah aad iyo aad cadiim ah nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam laba arimood oo qofka uu aad ugu bao midna adduunku ugu baaa midna aakhra ugu baaa adduunka wuxuu ka baqa alfaqru lidaalika intaanad arkays oo la ordi oo la fakani oo la dhididi oo la daali oo mararka qaar xataa wax xaaraan laga yaabo maxay tahay waa faqri ka carab cibaadadan arteen soonka iyo acmaashan iyo sadaqadan xoolaha la jeceliyo la bixinaa iyo juhdigan iyo duruustan hadda lacag fadhiya amaba la akhrina waxaan kullina maxaa la raadinayaa in laga badbaado unuub dunuub in laga badbaado ayaa la rabaa oo ajar la helo ya labadiibuu xabaabi'inaa nabigeena wuxuu yidhi alai slat slaam xajki cumrada in isdaba dhiga xaji xaj kale cumra cumro kale saas lagu wado taabicu bayn xaj alcumra fainama yanficaani alfaqra wadunuub waana wax mujarab oo la arkayo qofkii ilaahay u waafajiyey inuu joogtay xajkii cumrada haaliban faqriga asagoo isdaynaya kala guurayaan dunuubtana ayadna waaba lamid axaadiistii tirada badneed ay caddaynayso xadii laba kun boqol iyo kob iyo soddonaad waa xadii xasan saxiix qaala alimam taala akhbarna moxamed ibn yaxya ibn ayuub athaqafi wa hiqatu xaafid qala xadaثana sulayman ibn xabaan xabaan mis xayaan maxaa idin qoran xayaanta ayaa sax aan u marina wallahu aclam abu khaalid wayaan waa saduuqun yukhti ha la hubiyo sheekh cabdilah abaan soo maya nusada nusada waa xabaana ku qor laakin xayaanna way jirtaa ah, xayaan mis xabaan ah. Ah, saas u ahaa can ibn qays kaasay u badanta mala can camr ibn qays alkufi waa iqat mutqin caabid can caasim ibn abi najuud wa saduuqu lahu awhaam xujat fi اlqira'ة imaam can shaqiiq ibn slmta wa iqat habt can cabdillaahi ibn mascuud radi allahu tacala canhu arda qal wuxu abdullah mascuud qaala rasul rsulka wuxu yiri sal slm taabicuu war isdabadhiga oo isdabagegeliya bayna alxaji xajka walcumrati cumrada fa inamaa iyaga labadooda yanfiyaani waxay meesha ka saaraan alfaqra faqri wa dunuuba dunuubta kamaa yanfi siduu meesha ugu saara alkiilu buufanaha khabat alxadiidi birtiteeda xun amaba mirirka saaran wadahabi iyo dahabka walfidati fidada walaysa umasalan lilxaji xajka almabruuq ee samafalka iyo baarnimada iyo wanaagga lala imaaday hawaabun abaalmarin duuna aljanna janna ka sokaysa allahu akbar alxaju can lmeyit alxaju can lmeyit meydka in laga xajiya ayuu baabkan u baab yahay alladii meydkaasoo nadara nadray an yaxuja nin baa ku nadray inuu xajiyo waana dhintay in laga xajiya ayuu baabkan u baab yahay xadiid laba kun lix boqol iyo saddexdii soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa akhbarna maxamed bashaar wbundar wathiqatu xaafid qala xaddaثna maxamed bn jacfar gundar wathiqatu saxiix kitab qala xaddaثna shucba waa imaamkii can abi bishr jacfar bn iyaas weyaan hiqatu min ahbat الnaas fi saciid bni jubayr qala samictu saciid bn jubayr yuxadiu can ibn cabaas radi allahu taala anhuma ana imraatan haweeney nadarat waxay ku nadartay an taxuja inay xajiso famaatat way dhimatay faata akhuuha nabiya faata u yimid akhuuha walaalkeed annabiy nabig yimid sal slm fasalahu wuxuu ku weydiiyey can dalik arrinkaas faqaala wuxuu yihi nabigana sal slm ara'ayta bal ka warran low kaana hadduu ahaan laha calaa waqtika walaasha daynun dayn akunta qaadiyahu mid ka gudub miyaad ahaan lahayd qaala wuxuu nacmaa qaala wuxu faqduu guda allah alla weyne dayntii uu lahaa guda alle u guda fahuwa guditaankaas ayaa xaqu fahuwa alla weynada subxaana wa tacala xaqu ku haboon bilwafa in dayntiisa la gudo isaga ayaa ku haboon alxaju can almeyit aladii lam yaxuj meydka dhintay oon xajin in laga xajiyo iyo baabkan ogaab xadid laba kun lix boqol iyo saddex iyo soddonaad waa xadis sahih isnaada qala alimam bna cimran ibn muusa alqazaz alaythi wa saduq qala xadaثna cabdulwaarith ibn saciid الtamimi ثiqة tabt rumiya biاlqadr walam yahbut qala xadaثna abu tayax yaziid ibn xumayd الضbi wa ثiqaة tabt qala xadaثnii muسى ibn سلمة الhudلي wa ثiqة an ibn cabaasi radي الlahu taعalى canهuma qala cbdالlah bn cabaas amarat imraأaة amarat imraatu amarat waxay fartay imra'atu sinaan ibnu salamat aljuhani waxay fartay an yas'ala inuu weydiiye rasul rasulka sal slm muxuu weydiinaya ana umaha hooyadeed maatat way dhimatay walam taxuja ma xajani see la yeela inuu soo weydiiyey ayay fartay afa can ummiha hooyadaad miyuu ka gudayaa an taxuja canha inay ka xajiso qaala wuxuu nacma low kaanat wahana can ummika hooyadaa daynu dayn faqadathu ay guda canha xaggeeda alam yakun miyuusan yujziu canha mid ka guda faltaxuja can ummiha hooyadaad ka xajiso saasuu nabigeena sal sl xadid laba kun lix boqol iyo afar iyo soddon xadiis saxiixa qaala alimamu nasaci abaranii cuثmaan ibn cabdilaahi albصri waa iqa qala xadaثana cali ibn xakiim alawdi waa iqa qala xadaثana xumayd ibn cabdiraxmaan الru'aasi waa iqa qala xadaثana xamaad ibn zayd ibn dirham waa iqatun tabtun xuja can ayub ikhtiyaani waa sidoo kale can zuhri can sulayman yasaar iqatu faadil can ibni cabaas radi allahu ta anma ana imra'atan haweeney sa'lat nabiya nabigan ay weydiisay sala allahu alيh wasalam can abiiha aabbaheed maata dhintay walam yaxuj aanan xajinin qala wuxuu nabig sal sl xuji ka xaji can abika abaha ka xaji baabaji ayi qofno in laga ajiyo baabkan u baabiye alladii qofkaasoo laa yastamsiku cala araxli aan gaadiidka ku sugnaan karin qof aanan gaadiid qabanaynin diyaarad noqoya iyo eh, muxuu ahaa faras noqoya iyo baabuur noqoya aan qabanayn oo xanuunsan qofka isaga in laga xajiyayu baabkan u baabiye waa qofka aan rajo laga qabin inuu caafimaado xadii laba kun lix boqol iyo shan iyo soddon xadii saxiixa qala imam abarna qatan ibn saciid qala xadadana sufyaan ibn cuyeyna can zuhri can suhayn ibn yasaar can ibn cabaas radi allahu ta ana imraatan haweeney oo min ama reer khacma sa'alati nabi nabigeena waxay weydiiyey sal slm hadaata jamcin waa aroortii la joogay musdelifa hadaata jamc musdelifa ayaa jamc loo yaqaana mashal xaramna loo yaqaana fa qaalat waxay ti ya rasul rasulka allow fariidat ullaahi faradka alle oo fi lxaji xajka ahaa calaa cibaadii adoommi uu ku adrakat waxay haleeshay abi aabbahi shaykhan isagoo oday ah kabiiran weyn laa yastamsiku cala araxli heeryadan qabanaynin amaba aan gaadiidka qabanaynin afa axuju canhu ma ka xajiya qaala wuxuu yihi nabigana sal sl nacam ha xadii laba kun lix boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadii xadiid kii hore la mid ah akhbarana saciid ibn cabdiraxmaan abu cubaydillaahi almakhzuumiy waa iqa qala xadana sufyan ibn cuyeyna can ibni طاawuس cabdالlah بn طاwus wa ثiqة fاضل caabid can abihi abi طاawuس بn kaysaan wa ثiqة فaqih fاضل بn cabaas radي الlah ta milahu xadiidka hore oo kale hada والlah aclam وsلى اله وsلم عبd رسuل مصطفى